بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل والدية على ضربين مغلظة ومخففة fasalkan sheekhu wuxuu kaga waramayaa raximah اllahu tacaala diyada addiyatu waa magta weeyaan marka magtuu inaga warrami doonaa waxayna kala raacaysaa dilkii aynu soo tilmaanay ee sheekhu ullah uu usoo qeybiyey saddexda qaybood mid wuxuu ahaa camdi maxdiya soo ma midna wuxuu ahaa khata maxdiya midna camdun khata ama shifu camd waxa aynu soo tilmaannay uu sheekhu inoo soo sheegay camdiga waxaa ka waajibaya qisaas alqawad yajibu alqawadu calayhi saas inagu soo yidhi qawadkun waxaa qisaasta dabeetana wuxuu inoo sheegay haddaa la cafiyo inay waajibayso diyatun muqalladatun xaalatun fi maali lqaatil diin muqallada halkaa marka waxay naga muuqataa dilka camdiga ah magtiisu waa mid la adkeeyey weeyaan shalayna waxaynu tilmaanay darsigeennaasi in laga adkeeyey saddex dhinac saddexda dhinac waxaa ugu horeeyey xagga da-da xoolaha isaga inoo sheegi doono marka xagga kale ligaadkeediina waxay ahayd qofka qaatilka ah maalkiisaa laga bixinayaa maalkiisaa laga qaadayaa dhinaca saddexaadna waxa weeyaan mu-ajal maaha iyadu waa wax hadda la kala qaadanayo weeyaan diyada mukhafafkihiina waa khata saddexdaa dhinacba waa laga khafifiyey shibu camdi hal dhinacunbuu muqallad ka yahay halkaasina waxa weeyaan waa xagga da-da xoolaha marka waan tilmaami doona insha allah wuxuu uhi sheekhu raximah llah wadiyatu diyadu calaa darbeyni laba nooc bay ahaatay muqalladatun mid la adkeeyey iyo wa mukhafafatun mid la khafiifiyey falmuqalladatu ta la mi-atun min alibili waa boqol geela boqolkii tiriyo halaaثuuna xiqatun soddon xiqa ah wa halaaثuuna soddonna jadacatun weeyaan wa arbacuuna afartanna khalifatun waa khalifa fii buطuuniha awlaaduhaa caloosheeda markaas ay ku sugan tahay awlaaddeedu marka khalifa waa afartan riman weeyaan afartan riman fii buطuniha awlaaduha oo caloosheeda ku sugan yahay caruurteeda wاlmukafafatu mukafafaduna mi-atu min alibil waa boqol geela cishruuna xiqatan labaatan xiqa wa cishruuna jadacatan iyo labaatan jadaca wa cishruuna binta labuni iyo labaatan binta labuna وعشhروuنa بن لbuni iyo labaatan بن لbuna wacishruuna binta مkhaadin iyo labaatan binta مkhaad fain cudimat اlbilu geelii hadaa la waayo untuqila ilaa qiimatihaa qiimaheeda ayaa loo guuri wa qiila waxaa la yihi yuntaqalu ilaa alfi dinaarin kun diinaarba loo guuri doonaa aw اثنay cashara alfa dirhamin ama labayo kun labayo toban kun oo dirham wain gullidat haddaa la adkeeyo ziida calayha huluun hulun markaasi lagu ziyarin doona lagu kordhin doona waay muqalladada wuxuu inooga sheegay halkan imika iyadaa xaggii da da soo boqol kun iyo geela boqolka neefe geela ah. ninka magtiisa waxay u qaybsanaysaa saddex waa loo qaybanaya soddon waa xiqatu waa neef waa qaalin mutaysatay in awrka loo fulisiyo afar jir meelahaas ay noqonaysa soddonna waa jadaca waa mid ilka dhacsatay shan jir meelahaasi noqonaysa afartanna way riman yihiin oo calooshii ku sitan awlaadooda marka saasa xaggaa lagu adkeeyey waa boqol halaad oo saddex meelood loo qeybiyey soddon iyo soddon iyo afartan waay xaggaa markaa waxaa gidda-da xaggii waktigana waynu sheegeen cidda laga qaadayna waynu sheegay shibhu camdiga halkan wa iska waafaqan dhinacaa waa ka muuqalad isagoo xagga da-da xoolaha waa saddexdaa qaybood baa loo qaybinaya laakiin muxuu kaga duwanaanaya caaqiladaa bixinaysa waana mu-ajalatun fi halaata siniin saddex sanadood baa la qaybin doonaayo saddex sanadood baa loo qaybin doonaayo eh, sanadkiiba thuluth baa la bixin doonaa sanadkaas saddex meelood meel ahaan baa la bixinay sanad ku xigana saddex meelood meel ahaanta kalaa la bixin doonaa meesha ugu dambeysana sanadka saddexaad baa la bixinay marka xaggaana waa ka mukhafaf iyadu waa kashifu camdiga kan kale ee isagoo khata ah, waxaa loo qaybiyaa shan shan qaybood baa loo qaybin doonaa xaggii da-da xoolaha labaatan waa xiqa labaatanna waa jadaca labaatanna waa bintu labuun labaatanna waa ibnu labuun labaatano bintu makhaab intan waxaan kusoo marnay xagga da-dooda iyo waxay kala yihiin baabkii zakada labaatan waa xiqa labaatanna waa jadaaca labaatanna waa bintulabuun bintulabuun ina hooyo caanalay oo hooyadeeda dhashay kii ku xigay bay dhashayoo caanihii baa markaa laga lisaya kii ku xigay baa dhashay marka meelaha waa laba jir saddex jir laba sanadood ba dhamaysa saxrankaada ku jirta bintu makhaadna waxa weeya sanadkii koowaad boo dhamaado kii labaad bay gashay marka hadduu fiirso oo shanta qaybood afar waa dhadig afar min labaatan afar labaatanaad waa dhadig weeyaan waa labaatanka xiqada ah iyo labaatanka jadacada iyo labaatanka bintulabunka ah iyo labaatanka bintumkhaadka ah ibnu labunin lab ah ibnu labunin dakarin kaas waa labso saddex sanadoodna waa lagu bixinayaa caaqiladana bixinaysa caaqiladana maxay nidhi waayo waa tolkiisi waay falmuqaladatu miyatu min alibil waa boqol geela weeyaan halaaثuuna xiqatan soddon xiqa ah oo halaaثuuna jadacatan iyo soddon jadaca o arbacuuna khaliifatan iyo afartan khaliifo ah fii buطuniha awlaaduha caloosheeda ay ku sugantahay awlaadeeda wlmukhafafatu tala khafiifina miatu min alibil waa boqol geela weey cishruuna xiqatan labaatan xiqa ah wa cishruuna jadacatan wa cishruuna binta labunin wa cishruuna ibna labunin ibna labunin waa maxay waa lab wa cishruuna binta makhab fain cudimat libilu geeli haddaa la waayo intuqila waxaa loo guuri doonaa ilaa qiimatiha geela qiimihiisa loo guuri doonaayo geelaa la qiimeyn doonaa wa qiila yuntaqal waxaa loo guuri doonaa ilaa alfi dinaarin kun dinaar markaa sida raajixna waxa weeyaan hadday geeli la waayo geeli baa la qiimeyn doona markaa qiimihiisii ya loo gir neefkii masaa la siiyaa halkaasa lagu dhufsanaya marka waqiila yuntaqalu ilaa alfi dinaar me waxaa la yidhi alf kun dinaar dadka dinaarka haysta ama dahabka kun dinaar buu noqon doonaa aw itnay cashara alfa dirhamin ama labayo kun labayo toban kun oo dirham ayaa loo guri doonaa wain gullibat haddaa la adkeeyo ziida calayha huluhu hulu baa loo kordhin doonaa hadday noqoto muqallada waxaa loo kordhin doonaa thuluth micnaheed waxa weeye lacag bay noqotay somaareysa yani markii geeli la waayey laba qowl baa ku jira soo maa qowl wuxuu odhanayaa waxaa loo guurayaa qiimihii geela waana sasaxda saxda oo qowlka raajixa qowlna wuxuu odhanayaa waxa weeyaan waxaa loo guurayaa dadka dinaarka haysta kun dinaar buu bixin doonaa dadka haysta dirhamka dadka haystana labayo toban kun oo dirham bay iyo bixin doonaa qoladaas haddaba marka ay noqoto kuwa lacagta bixinaya markay noqoto diyadii inay diyo muqallado a ah bixiyaan muqalladada ila da-dii waa yaala yaa la adkeynaya lan iyadu maxay same maxaa la sameynaya ulu baa lagu kordhinaya saddex meelood oo meel ahaan baa lagu daraya bal iminka labaiyo toban kun saddex u qaybi labaiyo tobanka saddex baa qaybi waa misa afar afar ku dar labaiyo tobankii lix iyo toban kun baa la bixin doona markay muqaladata alfu dinaari buu lagu yidhi alfu dinaar kunkaa dinaar saddex u qaybi kun saddex loo qaybiyey saddex iyo soddon iyo wax yar soo maha ya saddex iyo soddon iyo waxoogaa wey marka ku dar saddex iyo kun iyo saddex iyo soddon iyo iyo sanaati intaasaa dhao ulin ku ziyaadi labiiyo tobankii kun thuluth ku ziyaadi waa marka muqalladad wa tuqalladu diyat lkhaطi diyadii khaطa waa la adkeynaya fi halaai fi halaaثati mawaadica meelayow saddexa dhexdood bay adkaanaysa oo la adkeynaya idaa qatala markuu qofku ku dilo fi lxaram xaramka dhexdiisa marku wax ku dilo aw qatala fi lashhuri lxurumi ama bilaha xurmada dhexdooda wax uu dilo aw qatala ama uu dilo daa raximin mid raxim u saaxiiba oo maxramin maxramna ah magta khaطaw ma muqallad bay ahayd mise mukhafaf ya imise dhinac ba laga khafiifiyey saddex soo maha xagga da-da imsaa loo qaybinayay xagga da-da imsaa loo qaybinayay shan aan shan loo qaybinayn maxay noqonaysa cishruuna xiqatun wacishruuna jadacatun wacishruuna bintu ibn labuna wacishruuna bintun khaalid shantaasa laga dhigaya saddex sanadoodna lagu bixinaya caaqiladana way bixinaysa waa mukhafif marka waa la khafiifiy haddaba waxay adkaataa saddex meelood bay iyo muqallad noqotaa xaggay muqallada ka noqonaysaana waa xagga da-da wa halaaثuuna xiqatun wa halaaثuuna jadacatun wa arbacuuna khalifa markaasay adkaanay saddex meelood wa tuqalladu diyat lkhaطa'i diyadii khaطa waa la adkeynayaa fi halaaثati mawaadica meelyo saddexa dhexdood ayaa la adkeyn doonaa oo ay noqonaysaa diyad muqallada idaa qatala fi lxaram xaramka dhexdiisa mid wax ku dilo qofkii jinaayada geystay meesha wuxuu ku dilay waa xaramka dhexdiisi oo dhulka dhulkan xur buu leeyahy xaramka inta xuduudda xaramka lama ogola in wax lagu dilo waxba laguma dilo qof lagu dili maayo lagu ugaadh lagu dili maayo saasoo kale wixii ku dhex dhacay ee ku hallaabay la qaadi maayo ilaa qof weligii alihiiya muhinaya mooyaane xurmo gaaree leed marka xaram maka xaramkaa maka ayuu dil khata ka dhacay waa khata marka waxay noqonaysaa maxay magtiisu waxay noqonaysa muqallad mid la noqonaysa muqalladatu taasoo koowaad aw qatala fi lashhur xurumi ama bilii xurmada lahaa dhexdooda buu dilka geystay bilii xurmada lahaa ashhur xurumku waa saddex bilood oo isku xiga waa bishayna soo dhaafno ee dhammaatay shawaal iyo bishayna ku jirno dilqacda iyo bishii soo socota dulxija saddexaasoo isku xiga min qalday ya ya shawaal koo jirta waa sax <laughs> waay waay waa bishaynu ku jirno oo dilqacdaa iyo dilxija iyo muxaram iyo rajab oo udhaxaysa shacbaan iyo jumaad alaakhir afartaa bilood waxaa laisku yidhaahdaa ashhurun xurum baa la yidhahdaa iyagana in wax la dilaa ma banaana qofka hadduu dil khata ah geysto iyaduna diyadu waa muqallad waay aw qatala ama waxau dilay daa raximin mid raximu saaxiiba maxramin maxramna ah daa raximin mid raximu saaxiiba maxramin maxram ah maxramna ah ayaa u dilay alraxim waa qaraabo waa qof qaraabadiisa ah maxramku waa qofka nikaaxiisu uu xaaraan qofka ka noqonayo hadduu midkood lab uu yahay ka kalena uu yahay dhadig oo kale waay daa raximin raxim maxay nidhi alqaraaba waa qaraabada wey maxramimna maxaa la yidhi waa ka nikaaxiisu waa qofka nikaaxiisu xaaraan yahay wey ama qof qofku nikaaxiisu de qofka kale xaaraan ka noqonay midna labwiy midna dhadig wiy laba loo qaybiyay marka raximun maxramun wa raximun gayru maxramin labadaasa loo qaybinaya raxim yani waa qaraabo maxram ah oo nikaaxiisu uu xaaraan noqonayo oo bimacnaa inay isguursadaan labadaa qof labadaa qof hadduu midkood lab yahay ka dhadig u yahay inay isguursadaan ay xaaraanta waa sida hooyadii oo kale iyo walaashii oo kale iyo hablihii oo kale iyo walaaladii inamadahaa iyo wala iyo inamadii dee uu dhalay qofka oo kale idooyinkii oo kale adeeradii abtiyaashii iyo habaryarihii waa raxmi maxramo way kuwaas waa raximun maxramo waa raximu waa qaraabo waana maxramo guurkoodo da waa xaaraan inantu abtigeed guursan mayso abtiguna dee inantii abtigu ha guursan maayo adeerkuna waa la mid idaduna waa la mid habarartuna waa la mid walaashuna waa la mid wahalumajar hooyadiina waa saas kale marka waa raximun maxramun kaas waa raximkii maxramka raximka isagu waxa weeyaan raximun hayru maxramin waa raxim waana hayru maxram bimacnaa raximun waa qaraabo waana hayru maxram maxaa lagala jeedaa yani maaha qof he fadal ya ha sax wey raximun waa qaraabadii gayru maxraminna waa dad in isguursadaan ay banaan tahay waana qaraabo in isguursadaanna way banaan tahay hadduu midkood labiya kalin dhadibiye maxay noqonayaan ilmaabtigaa u sheegeen oo waa ilmaabtiyaasha oo ilmaabtigu ilma abtiga way ka yimaada abtiga abtigu a a abtigu dee inantu dhalay ama inanku dhalay waay ina ilmaadeeraduna saas adeerku carurtu dhalay iyaguna waa ilmaadeer ilmaadeeradu is ilmaadeeradu waa qaraabo in isguursadaanna way banaanta ilmaabtiyaashuna waa qaraabo in isguursadaanna way banaanta kaa waxaa hadaa maxramun hayru raximun hayru maxramin baa kaa la dhahdaa kaa isagu waxa weeyaan guurkiisu xaaraanta yahayna waa raximun maxramka kitabka nagu taalla weyaan marka ninku hadduu dilo raxim waa qaraabo waana maxram inuu guursadaa ma sida hooyadii oo kale ama walaashii oo kale ama inantiisii oo kale ayaa uu dilay cagsigaad ka dhigi kartaa iyada lafteeda waxay noqonaysaa di diyadii muqallad bay noqonaysaa xaaladaas ma fahanteen waa raximu maxramu maxaa loo jeedaa istaag ado so soo dhawow soo dhawow raximu maxramu maxaa loo jeedaa ya ya maxay xaaranta ka nikaaxi waayi haye raximun maxaa looga jeedaa raximun raximun waxay macnaheedu maxramuna waay soo dhawa hadda soo dhaw soo dhaw hay adiga waay raxminku waa qaraabadii maxramkuna aladi yaxrumu nikaaxu kaa nikaaxiisa xaaraan noqon sawaadex maalkaas ya saa la qofku hadduu dil khata ah saa ku dilana dadka raximkiiya maxramkiisii ah iyadana maktub bixinaya waa mid la adkeeya weyaan wadiyat lmar'ati gabadha diyadeedu cala nisf min diyati rajul ninka magtiisa kale barhkeed bay ahaatay wadiyat lyahuudiyi ninka yahuudiga ah qofka yahuudiga ah magtiisu iyo wanasraaniyi ka nasraaniga ah magtiisu uludu diyati lmuslimi qofka muslimka ah magtiisa uludkeed bay ahaatay wa ama almajuusiyu majuusigii miyaa fafiihi hulutha cushru diyati lmuslimiin waxaa isaguna diyadiisa noqonaysaa qofka muslimka ah magtiisa marka toban loo qeyb meesha tobnaad saddex meelood laba meelood halkan wuxuu naga galay markaa magti qofka ninka ah ninka muslimka ah ee xorka ah magtiisa oo boqol waay sheekhaas koonaha istaag maxaan nidhi ya kor u ku celi intii imika ugu dambaysan sheegayna maan doonaya intii ugu dambaysanna akhrinay a haye waa boqol saxwi waxaan nidhi ninka muslimka ah ee xorka ah magtiisu waa boqol boqol neef oo geelo wey marka nin nidhi maxaa ku baxay dabadhi marka muslim nidhi maxaa ku baxay xor marka nidhi maxaa ku baxay addoonka waa ku baxay marka waa nin waa qof muslim ah oo nin ah oo xor ah hadduu qof muslima ah oo gabadha uu yahay waa kala barhka markaa ninka weeyaan konton buu noqonaya marka hadduu yahay qof muslim ah oo nin ah laakiin addoon ah iyadna n addoonka waa qiimihiisa wey isaga noo sheegi doona insha allahu tacaala wuu ka duwanaanaya hadduu yahay gaal hadduu yahay hadduu gaal yahay isaguna wuu isbedeli doonaayo ma yuhuudi baa ma nasraanibaa ma majuusi baa ma wathani baa muxuu yahay marka hadduu yahuudi nasraani u yahay waa thuluth diyat muslim qofka muslimkaa magtiisa marka saddex meelood loo qaybiyo meel ahaan weeyaan marka hadduu nin yahay yahuudiya ama nasraaniya qofka magta laga bixinaya la dilay ee magta la siinaya hadduu yahuudi uu yahay ama nasraani uu yahay nin waana nin boqol kiiba saddex u qaybi meel ahaan buu qaadanaya saddex iyo soddon iyo waxoogaa sanaati iyo raacisa saddex iyo soddon neef iyo iyo waxoogaa iyo raacay marka intaasuu noqonaya isagu thulu diyat muslim haddii ruux dumara tahayna qofki gabadha muslimadda ahay diideydii un saddex meelood u qaba iyadana meelhaanba iyadana noqonaysa majuusigii bay noqotay waxaa lamid a ah qofka wathaniga ah iyo kuwa zanaadiqada ah iyo mulxidiinta waxaaso dhanna waa lamid iyagana waxay noqonayaan diyada qofka muslimkaa ah, toonba loo qaybinaya meesha tobnaad baa saddex loo qaybinaya laba meelood markaa yeelanaya bal boqolkii toban uqaybi waa mise waa toban tobankii saddex u qaybi waa saddex iyo wax yar soo maaha laba meelood maxay ka noqonaysaa marka waxay noqonaysaa lix iyo xoogaa adu toddoba wax dh toddoba wax yar dhiman weyaan waa toddoba wax yar dhiman marka toddoba ama sideed neef meelahaas ayuu ku dhawaanaya ma ruux dumar hadday tahayna waa saas oo kale un uqayb un iyadana ya toban u qayb meesha tobanaad saddex usii qaybi laba meelood markaa la bixiyo saddex meelood laba meelood afar buu noqonaya waaba intaas weyaan wadiyat lmar'ati gabadha markaasi magteedu calى nisf min diyat rajuli ninka magtiisa kale barhkii bay ahaatay gabadha muslimadda ahay wadiyat lyahuudiyi ninka yahuudiga wanasrani ulu diyat muslimi qofka muslimka ah qofka yahuudiga ee nasraaniga qofka muslimkaa magtiisa uludkeed weeyaan saddex meelood meel ahaan wa ama almajuusiy majuusigii miya fa fiihi ulua cushri diita muslimiin qofka muslimkaa ah, diintoo meelood meesha tobnaad labadeed buu qaabixin wa takmulu diyat nafsi wa waa dhammaystirmaysaa diyat nafsi nafta magteedu magteedu waxay ku dhammaystirmaysaa oo di magtii nafta oo dhammaystiran la bixinaya fii qaطci lyadayni labada gacmood goyntooda wاlrijlayni iyo labada lagood goyntooda walanfi sanad sanka goyntiisa wاludunayni iyo labada lagood goyntooda wاlcaynayni iyo labada indhood iyaguna jaritaankooda soo saaritaankooda wاljufuuni اarbacati iyo xiribada afarta ah iyo wاllisaani carabka goyntiisa iyo wshafatayni labada dabnood goyntooda iyo wadihaabilkalaami hadalka tigitaankiisa iyo wadihaabilbasari aragga tegitaankiisa wadihaabi samci maqalka tegitaankiisa wadihaabi shami iyo urta tegitaankeeda wadihaabilcaqli caqliga tegitaankiisa wadakari iyo xubinta taranka goynteeda walunhayeyni iyo labada xiniyood goyntooda wa fi lmuudixati muudixadii dhexdeeda waxaa ahaaday iyo wasini ilgiina khamsu min alibli shan neefoo geena wa fii kulli cudwin xubin kasta dhexdeed waxaa ahaaday laa manfacata fiihi manfaca dhexdeeda ayna ku sugnayn xukuumatun xukuumad ba ahaata iyadan waay halkan sheekh wuxuu inooga galay diyatu alaraaf atraafta magteeda xubnaha magtooda iyo macaanida almacaani ama manaaficda marka wixii manaafica magtoodii iyo wixii atraafa magtoodii iyuuna tilmaamaya xagga atraafta soo yar ururinna jirka ibni aadamka xubnaha ku yaalla qaar waa mid qaar waa laba qaar waa saddex qaar waa afar ya xubinta jirhkeenna ku taalla ee mid keliya una xabad keliya haddaa la gooyo waa magta qofka oo dhamaystiran qofkaa laga jaray magtiisi oo dhamaystiran weyaan diyat nafs wakaa nigu wa takmul diyat nafsi magta magtii naftu waxay ku dhamaystirmaysaa fii qatci lyadayn oo magtii oo dhamaystiran la qaaday iyadoo dhamaystiran la bixin waay marka waxaan nidhi wixii xubin keliya waa makti oo dhamaystiran hadduu nin iyo boqol haddii gabadhan waa konton makti oo dhamaystiran wey waana xubin keliya wixii xubin keliya sida ka jawaabade isanka maxabad keliya sida carabka oo kale kow ya hay xajaran waa xabad keliya waa xubin keliya hadda qofka laga waa maktii kale iyaduna waa mid keliya haddaa la gooyo iyadana waa maktii qofkaas oo dhamaystiran wey wixii laba laba labadaba haddaa la jaro waa makti oo dhamaystiran mid kamid ah haddaa la gooyana waa nisfu diyati makti kale barhkeeda weeyaan sida labada gacmood labada lugood labada dhagood labada indhood wixii wada laba haddaa labadaba la jaro ya waa makti oo dhamaystiran haddaa mid kamid la gooyana waa nisfu diyati wixii saddexa waa halkeed de dabnuhuna waa waa laba ma ya waa laba duwan hadda labadaba la jaro waa makti o dhamaystiran haddaa mid kamid la gooyana waa waa waa nisfu diyati wixii saddexa haye ya sheegaya ya sheegaya fadal sad wixii saddex haye faruma saddex ba imse farood baad faruhu xaggana waa shan xaggana waa shan waa toban iyagu marka gacantiiba shan bee shan bee haye wixii saddexa wixii saddexa haye ya waay hay sax labadaa nin baa gartay waa sanka wey sanku wuxuu ka koobaya laba dul iyo xaajis udhexeeya labada daloola iyo xaajiskaa udhexeeya waa saddex wey haddaa la wada gooyo oo intaa kasoo halkaas waa laf intaa kasoo sokeysa waa carjaw carjawda haddaa la wada jaro sanka gebigiisa la wada gooyo waa magti oo dhamaystiran haddii labada dul mid ka mid un la gooyana oo xaajiska iyo dulka kale uu hadhana waa ulu diyati magta marka saddex meelood loo qaba meel ahaan weeyaan saddex saddexun bay uqaybsamaysa haddii laba laga saarana waa saddex meelood laba meelood weyaan haddaa la wadagooyana waa iyadoo dhamaystiran weyaan wixii afara waxay ribada indhaha kusoo laaban xaggana waa laba xaggana waa laba afartaba haddaa la jaro waa mag dhamaystiran haddii waxa weeyaan mid kamida la gooyana waa rubcu diyati diyada rubceedu weeyaan haddaa ishaa labadeeda dabalba la gooyo waa nisfu diyati diyada kale barhkeed wey wixii afara waa kaa intaa wa ka bad manamija imananaya yani waa waxaa imanaya un de farihii ya marka farihii midiiba waa toban shantaas maxay noqonayaan shantaas maxay noqonayaan konton shantaasi maxay noqonayaan konton haddaa qofka laga faraha laga wada guro waa boqol gacmaha haddii farihii gacmaha farihii lugaha intaba la wada gooyo labaatan kababa ya waa laba boqol haddii ruux dumartana waa boqol ma garata midkii xabad buu noqonaya ayib intaa marka halka kaga nimaadno manaaficdii buu galay manaaficda iyadana waxaa ka mid a ah qofkii haddaa nabar loo geysto deetna caqligii buu ka tago kale ama nabar baa loo geystay araggii baa tegey ama nabar baa loo geystay maqalkii baa tegey maqalkii maqalkiiba tegaya ama araggiibaa tegaya jinaayo loo geysta awgeed ba waxayna ku tegayaan araggu hadduu ka tago waa maqtiyo dhamaystiran maqalka hadduu tagana waa maqtiyo dhamaystiran labada dhagood mid ka mid a ah hadduu maqalka ka tago midna ay caadi noqoto taa uu maarka maqalku ka tegay waa nisfu bay noqonaysaa haddii maqalka qayb ka mid ay tagta qaybna ay joogtana ahlukibraha qiyaasi doona inta ka maqanoo intaa ka maqan inteedii baa la bixin doona haddii la kalabarh ba maqan waa kalabarh haddii la saddex meelood meel ahaan baa ayuu ayuuna wama eh, wax maqlayaa laba meelood ba labada meelood bay noqonaysa waa hal inta kale uga qiyaas qaado urti baa lamid ah iyadana qofku urti hadday ka tagto iyaduna waa saasoo kale waay wa takmulu diyatu nafsi nafta magteedu waa dhamaystirmaysaa fii qaطci اlyadayni labada gacmood goyntooda ayuu ku dhamaystirmaysaa warijlayni iyo labada lugoodi walanfi sanadkii waludunayni iyo labada dhegoodi walcaynayni waljufun arbacati iyo xirribada afarta walisaan carabki iyo shafatayni labadii dabnood wadihaabilkalaami hadalka tegitaankiisa wadihaabilbasar iyo aragga tegitaankiisa wadihaabisamci maqalka tegitaankiisa intaana ku dhamaystirmaysaa wadihaabishami iyo urta tegitaankeeda wadihaabilcaqli caqliga tegitaankiisa wadakar xubintii taranko la gooyo ulunfayni iyo labada xiniyood oo la jaro wafi lmuudixati muudixada wafi lmuudixati halkana waa nabaradii weyaan mawduuxada wayna soo sheegnay sooma darsigeen shar muxuu ahaa waa nabarkii lafta caddeeyey iyo wasinni ilaygi khams min alibili shan neefoo geela weeyaan magtiisu wa fii kulli cudwin xubin kasta oo laa manfacata fiihi wax manfaco dhexdiisa aynay ahaaninna xukuumatun xukumad baa ahaatay aan wax manfa manfaca abaan lahayn waa gacan shalala qof gacantu iska lalaadaayo maba shaqaynayso faalid baa ku dhacayo khalaas ya xubintaa markaa waxay noqonaysaa eh, wax nafcilma wax manfaca ma xukuumad ba ka waajibeysa xukuumadduna waxa weeyaan xaakimka ayaa ku ijtihaadaya xaakimka ku ijtihaadaya oo qadaraya qofkaasi eh, magtiisa intay noqonayso xubintaasina eh, waa inaan xubintaa nabarku ku yaallo oo kale ama wax lagu dhuftay ama ama la jaray oo kale xubintaasi wax ku dhaceen magteedii oo dhamaystir waynuna oo waynu ka yaraado maalan gacanta magteedi masaahid conton conton waynu ka yaraado marka xaakimku ku ijtihaadaya isagu xukuumadda waa caynkaas waay qaab kalena berigii hore waa loo isticmaali jiray insha allahu darsigeena kitaabkeena dambe ku sheegi doona wadiyat lcabdi adoonka magtiisu qiimatuhu qiimihiisa ayuu ahaaday addoonka qiimihiisu qiimihiisa addoonkan sifooyinkaas addoonkaa la diray oo sifooyinkaasoo noocaasa wadale imsa la siiyaa wey markaa qiimihiisaasaa la bixin doonaa hadduu doono intuu doono ha gaadho hadduu doono qofka xorkaa magtiisa haka bataba qofka xorka ah magtiisa hadduu doono haka bato qiimihiisun baa la waay wadiyat lcabdi addoonka diyadiisu qiimatuhu qiimihiisa wey wadiyat ljaniini lxori wadiyat ljaniini ilmaha calooshu ku jira magtiisu alxuri ee xorka ah guratun waa gurra wey watidaarnaan qura waxaa loogala jeedaa halkan qurada wajideernaanta ama wajicadaanta ee weeyaan halkan waxaa loogala jeedaa waa adoon ama adoon kuwa ugu wanaagsan ugu qaalisan ee ugu sarreeyay waa khiyaar ama afdalu afdaluhu wa akhyaruhu waay guratun waa ka ugu fiican cabdun adoon ah ama hiya cabdu ama huwa cabdu aw amatun ama addoon guratun wa guro cabdun adoon ah aw amatun ama adoon waa adoon ama adoon ka ugu fiican kaas wey marka qofka kala dooran doona marka waa shan neef oo geela shan neef oo geela wadiyat ljaniini ilmaha caloosha ku jiraa magtiisu janiinka waa ilmaha urka jiifa wey wadiyat ljaniini alraqiiqi ee addoonka ah cushru qiima cushru qiimati ummihi hooyadii qiimaheeda toban meelood meel ahaan weeyaan ya hadda horta ilmaha ilmaha nabar intu ku dhacay caloosha dhexdeeda ku dhintay nabar baa lagu dhuftay ilmihii caloosha ku jiray dabeetna ilmihii yaraa calooshiibu ilmihii waa dhintay calooshiibuu ku dhintay haddii uu soo dhasho isagoo nool dabeetna dhakhaatiirtu ay caddeeyaan nabirkii lagu dhuftay inuu u dhintay magtiiso dhamaystiran buu noqonaya lakin markuu calosh ku laga warramaya aljaniin calooshu ku dhimanaya nabar baa loo geystay calooshu ku dhintay hooyadii waa xorta adda somaarti hooyadii magteeda toban meelood meel ahaan wayaan magta hooyadii waa konton kontonka toban u qayb ya شhan غurat cabdun aw amatun maxay nidhi waa shan nin fogeeda غuradu cabdun adoon ah aw amatun ama adoon ah waa adoon iyo adoonka ugu fiican خams min ibl markaa noqo waa cushur diyati cushuru diyati umihi shan nin fogeeda markaa noqonay waxaa loo qiyaas qaadanaya adoontiina imihii waxa weeyaan hadduu adoon u ahaa kan caloosha ku dhintay hooyadiisan addoonta ah eh, qiimaheedii qiimaheedu oo taba loo qiimiyey marka waxay noqonayaa muxuu ahaaye ah, cushur diyat almarati xorati baa loo qiyaas qaadan kuwii xorka ahaa cushur silbs cushurun bu ahaa kana cushurun buu noqonaya addoonka magtiis waa intee addoonka magtiis waa intee waa qiimihiisa wey soo ma ilmaha uurka jiifa ee xorkaana ya waa shan neefo geela ka addoonkaana hooyadii qiimihii qiimaheeda toon meelado meelahaan saas waay faslu waid اqtarana bidacwa dami lawhun faslkana wuxuu ka warrama waxu hahda basaamadu waxa weeyaan waa dhaartoo la qaybiyo dhaarta qof baa la dilaya qof baa la dilaya cid dishana lama garano dabeetna cid baa lagu tuhmaya inay dilkaa geysatay ciddaa lagu tuhmayana tuhumkaa waxa xoojinaya qariino iyo xoojinaysa waxayna tusaalaheedu noqonaya marka cid badl ida ciddaa lagu tuhmay qaraa-in baa xoojinaysa maalan qof baa la dilay meydkiisi baa la xeray reer duleedkiisi baa laga xeray reer duleedkiisi marka waxa la ohanaya reerkaasa dilay waayo de iyagaa lagaaga helay iyaga ma cid kale mi dilin marka waa tuhunkii lagu tuhmay iyagu inay dilayan qariinaa jirtay qariinadan waxa weyaan in ayaga agtooda laga helay ama nin koox baa wada joogtay kooxdii baa kala tagtay nin baa meesha lagaga tegay meyda meydikii baa qofkii baa meesha laga helay kooxdii la joogta baa lagu tuhmaya qariinadun waxa weyan da iyaga moyn cid kale lama joogin xilligaas ama nin baa waxa weeyaan la dilay mid kale oo ag jooga wax la arkay midiisita midiidusina dhiig leeda iyadana waa qariin marka qofkan la dilay cid dishay lama garanayo laakiin cid cid baa lagu tuhmayaa ciddaa lagu tuhmayana tuhumka waxa xoojinaya qarina xoojinaysa qarina ayaa xoojinaysa kaasaa xaaqasa marka waxay noqonaysaa qofka mudicigiihi inuu dhaarto konton dhaaradna ku dhaarto marka dadkii jaahiligaha way yaqaanin dadkii jaahiligaha way yaqaanin oo bukhaariga ay ku sugan tahay ibn cabaas xadiid ibn cabaas radia allahu canhuma waxa uu yidhi waxaa jiray nin baa reer beni haashima iyo abu aalib nin raaciyey shaqaalu ka dhigay geel uu raaci jiray dabeetana ninkii baa waxaa soo maray isaga oo nin markaa ninkii geela lahaa wuxuu dabray dabray dabar buu ku xidhay nin baa soo mara socotaa ninkii socotada ahaaba waaa awrkiiba ka dheeliyey oo wixii u saarnaaba xadhiggiiba xadhig buu waayey deetna awrki ka dheelisanyah wixii u saarnaaba ka dhacay ninkan uu soo maray deetna wuxuu ku yidhi awrki wuu iga dheeliyey xadhigisii isna wuxu xadhig ma hayo awrtaas dawran mooyaane dabarkii kasoo fur bu dabarkii buu kasoo furay deetna dabarkii markuu furay buu ku xidhay ninkuu nin socotaabuu deetna uu iska tegey waxa u yimid ninkii geela lahaa markaasuu wuxuu arkay awrtii aan dabranay oo dabarkii meel wuxuu u sheegay markaa inuu nin soo maray awrku uu ka dheyliyey dabeetana waxa weeyaan xadhka xadhka uu waayey uu siiyey dabarkii marka dabarkii geela ayuu siiyey awrta ayuu siiyey qaansaduu sitay madaxa ka dhuftay kacbaa madaxii baa dilaacayba dhiig fara badan ba ka yimi marku arka inuu dhiigu aada u socdo ayuu geliisay gitay isagoo meeshii jiifo oo dhiig badan dhow ka yimid ayaa nin socotaa meeshii soo maray deetana ninkana naftaaba kasii baxayso de waaba khalaas oo dhiig bax baa oo dhiig baxay deetna wuxuu ku yidhi haddii ilaahay uu ku geeyo mawsimka yani xajka haddaad tagtid waxaad tirahdaa iyo rebin haashima ree bin haashim lagu keeno waxaa tiraha abu aalib baan doonaya abu aalib waxaa ku tirahdaa ninkii aada berigii aada ninka raacisay ninkii aada raacisay caynkaa caynkaa caynkaasi ahaa waxa weeyaan ninkii aada raacisay baad dilay yani ninki ugu shaqaynayay baa dilay ninki ugu shaqaynayay baa dilay saa ugu sheegay wuxuu arkay ninkaan nafta kaba xasuuska ka tegay isaguna mawsimkii wiil yani xajkii wa iman jirin nimankii markaa dee muxuu haayeen jaahiligu waktigii jaahiliga oo iman jireen gaaladu markuu magaalada maka yimid buu reer bani hashim toogay reer bani hashim baa loo sheegay reer bani hashim baa loo geeyey abu aalib baan doonayaa buu yidhi abu aalib baa loo geeyey wuxuu nicankaasi ma jiray haabud horta intaan intaan ninkaa ohan baa waxaa waxaa u yimid ninkii ninka dilay ee geela geela lahaa ayaa u yimid waaba ninkii ka warran buu ku yidhi wuxuu ninkii waa dhintay waanan aasay u dhintay waanan aasay waa sidii qofka laga yeeli lahaa waa sidii aad yeeli lahayd buu yidhi de aan kaa filaya hadduu yani qofka kuu shaqaynay uu dhinto inaad aasta ninkana ka dambeeyo soo iibidun abu aalib markuu yimid wuxuu ku yii nincankaas ma jiray haa nincankaas ma raacisay haa ninkii oo dhiiggiisi dhex dabaalanaya baanu imid wuxuuna ii sheegay ninkii uu shaqaynaya inuu dilay ayuu ii sheegay abu aalib wuxuu u yeedhay ninkii markaa wuxuu ku yihi saddex arrimood soo kala gal abu aalib waa nabiga adeerkii alayh isalaatu wasalaam saddex arrimood midkooda samey buu yidhi inaad ninka magtiisii bixisid inaad dhaaratiin oo konton dhaarood aad ku dhaaratiin iyo inaan dagaalano saddexdaa wax ka dhexey ma jiraan bu raggiiba dib iskugu noqdeen waxay dhahan dagaal ma karayno xoolana ma bixin karayn maxay inoo banaan ina dhaaranno inaan dhaarano konton dhaarood baa markaa loo qeybiyey konton qof baa lasoo saaray oo ninkan wax dilay reerkooda ah kontonkii markii lasoo saaray kontonkaasaa dhaaranaya oo dadkii jaahiliga saasay de u yaqaanin o dhaaran jira islaamka ugu sugay dabeetana kontankii markii soo saareen ayaa waxaa dhaartii kusoo hagaagtay oday weyn iyo ilmo yaro la sido hadee ninkan qaraabadiisa loo yeelaya ma garanaysa halkanna waxaa dadka dhaaranaya waa dadkii dhaxalka lahaa wey dabeetana markii labada kontankii labadaa qof labada abu aalib odaygu ugu yimi wuxuu abu aalib anig wiii marki igu soo hagaagi laaan ma dhaaranay islaantan reer bani haashim ba abu aalib wuxuus abu aalib ilmaha yaroon dhalay ayay dhaarta kusoo hagaagtay inaad ka dhaaftid baan doonaya markaasuu isna wuxuu waan ka dhaafay labadaasaa laga jaray kontonki maxaa soo haray sideed iyo afartan sideed iyo afartanka way dhaarteen dhiigga ayna qabin bayna ku dhaarteen wuxuu yidhi markaa ah, ibn cabaas bishii ay dhaarteen bisheedii ah sideed iyo afartan qof muu gaadhi midba meel buu ku dhintay bishay dhaarteen bisheedii midna muu gaadhi marka wuxuu waktigii jaahiliga dhaarta way yaqaaneenoo way ilahay bay ku dhaaranay hada ogow ya waxa weeyaan may iska ilaalin jirin dhaarta waxayna ogaayeen qofku hadduu been ku dhaarto dhiigga dhiig been hadduu ku dhaarto inaanu inaanu sii noolaanayn ama balaayo ku dhacayso qiyaamsan marka wa iska ilaalin jira iminkana ka warran qofka muslimku wuxuu ku dhaaranayaa dhaartu xagafka ka siinaya soo saama uma abayeelayaba marka baabka imaanta gaadhana sheegi doona insha allah marka qasamada horta waa taas wuxuu sheekhu wayda qtarana markuu la xidhiidho bidacwa dami dhiigga sheegidisidiisa markuu la xidhiidho lawthun lawthku waa qarina weeyaan qarina ay la xidhiidho yaqacu bihi sababtiisa ay ku dhacayso fi nafsi nafti markaasuu ku dhacayo dhexdeeda sidqu lmuddaci ka wax sheeganaya runtiisu xalafa lmuddaci ka muddacii waa dhaaran doonaa hamsiina yamiinan konton dhaarood buu dhaaran doonaa wastaxaqa diyata magtana waa mutaysanaya wain lam yakun hunaaka lawsun haddaynan qariina jirin falyamiinu dhaartu cala lmudaca caleyhi mudaca caleyhi korkiisa ay ahaatay wa calaa qaatili nafsi muxaramati naftii xaaraanta ahayd qofkii dilay korkiisa waxa ah kafaaratun kafaara ah cidqu raqabatin mu'minatin addoon mu'minada xoraynteed kafaaradu waxa weeyaan cidku raqabati muminati oo saliimati ka nabad gashay min alcuyuubi mudirati ceebihii waxyeelayay ee shaqada u diidayy fain lam yajid haduuna helin fasiyaamu shahran mutataabicayn qaabalada isku xigta ayuu soomi doonaa waay waida qtarana markuu la xidhiidho bidacwa dami dhiigga sheegashadiisa lawthun lawthku waa halkan waxa lagala jeeda qarino xoojinaysa sheegashada qofku uu sheegay inay dhiiga wakale nigu uri yaqacu bihi fi nafsi yacni lowdkaas sababtiisa waxa uu nafta uu ku ridayaa sidqu lmuddaci ka wax sheegeynaya runtiisa ayaa nafta uu ku ridaya oo naftu markaa usoo xasilaya waa inaga sheegnay qaniinadu waxay noqon karto yani qofku dhiig buu sheeganaya wuxuu leeyahay hebel waana laga dilay yaa dilay ree hebel baan u malanay dileen maxaad ku caddaynaysaa qaniinadaasaa jirta iminka rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam waktigii uu nimankii yuhuudda ahayee reer khaybar oo heshiiska la galay ragga saxaabadiisa ka mid ah iyo xagga khaybar u kacay beerihii khaybarna way ku kala beereen mid ka midaa ah la dilay deetan waxay u yimaadeen saddex bay ahaayeen markaa way kala beereen labadii kale waxay u yimaadeen ninkii oo la dilay oo meyda rasuulka u yimaadeen sala allahu alay slam waxay ku dhahaen ninki waa la dilay cidda deshina waa yuhuud meesha yuhuud baa degeneed mogti nimankaa yuhuuddaaba ayaa dilay saas ayay bu yidhahdeen rasuulku wuxuu ku yuhi alayhi isalaatu wasalaam ninkan laydinka dilay dhiiggiis ma mutaysanaysiin oo konton dhaarood ma ku dhaaranaysiin te waxay dhahdeen mayana anagu mabanaan arkinba maanaan arkin iyadoola dil maan ku tuhmaynaa tuhno de maadaama meesha iyagu degan yihiin cadaawadna ay jirtay iyagaa lagu tuhmaya ila cadaawad baa jirtay oo yuhuud iyo muslimiinta de cadaawad ka dhexaysa waay wuxuu iyagu midiku beri yeelayaan konton dhaarood waxay dhan qowm qowmun waa qowm gaala ah weyaan seen ugu kalsoonaan dhaartooda rasuulka agtiisa makti ka bixiyey marka makti rasuulka bixiyey calayhi isalaatu wassalaam marka eh, qofka wax sheeganaya marka dhiig uu sheegto qariino iyo wax xoojinayaana ay jiraan si qoladaa magta looga qaado konton dhaarood ba laga doonaya inay ku dhaartaan kontonkaas laga dha kontonka markay ku dhaartaan makti mutaysanaya qisas ma jirta iyado waay haddii markaa ay qofkan dhiigga sheeganaya isagu dhaaran waayo qolada lagu tuhmaya la ohanaya ku dhaarta idinku haddaba dhaarta iyagaa la siinaya qofkii dhiigga sheegtay hadduu dhaaran waayo amaba amaba aanu jirin wax qarinaba haddana jirin maxaad ku caddaynaysaa baa layidhi wax caddayna iyo qarina iyo wax xoojinaya sheegashadiisaasna lama hayo qoladana dhaaran doonta qolade ya qoladan la tuhmayo ayaa dhaaran doonta waida qtarana bidacwa dami lawthun lawthka maxaynu ku macnaynay waa qariino xoojinaysa sheegashadii isagaa kuu sheegay wuxuu yaqcu bihi fi nafsi sidqu lmuddaci qariinadaasi sababteedu nafta waxay ku ridaysaa sidqu lmuddaci qofka wax sheeganaya runtiisa xalafa lmuddaci qofka wax sheeganaya waa dhaaran doona hamsiin yamiin konton dhaaran ku dhaaran doona wastaxaqa diyata magtana waa muteysanaya wain lam yakun hunaaka lawhan haddii aan qarina jirinna falyamiinu cala lmudaca alayhi mudaca aleyhi ka dhaarta laga doonay wa calaa qaatili nafsi marka waa dhiig dhiigga un waa dilka wixii dil aan ahayn iyado qasamadaas ma soo gasho wa calaa qaatili nafsi lmuxaramati naftii xaaraanteeda qofkii dilay korkiisa waxa ah kafaaratun kafaara qofka haddii uu dilo naf hadduu dilo ya kafaara laga doonaya kafaara laga doonaya markuu leeya calىa qaatili الnafsi الmuxaramati ma naf aan ba jirta ya ma naf aan xaaraanayn ba jirta a daha waxaa jira naf waxa weeyaan iyadu in dhiig dhiiggeeda duu banaan yahi hadduu qofku uu dilo murtad oo kale murtad waa waa la dilaya murtadka soo ma waay الzani almuxsin qofkii zinaystay ee guur soo maray isna waa la rajminay laga doonaya marka qofkaa nafta dilay waxa weeyaan xaaraanta qofkii muslimka cidku marka kafarada maxay noqonaysaa cidqu raqabati muؤminatin addoon mu'minada xoreynteed waa xoreyntiisa addoon mumina marka markaa kaasi waa mid marka waa laba un mogti marka addoonkii buu noo sii sifeeyo oo saliimati min alcuyuub lmudirati ceebihii wax yeelayay ee shaqada u diidayena marka waxa weeyaan ka nabad galay horana soo tilmaanay wixii ceebaha yeelaya shaqada diidaya sida indhala-aanta oo kale iyo kuwa lamidka fain lam yajid hadduuna helin addoonkii fa siyaamu shahran mutataabicin waa laba bilood isku xigta soonkood laba bilood isku xiga soonkood marka kafaarada halkan waa laba somart meelaha qaar ka mid waxay soo ahayd saddex sida dihaarkii oo kale wa labadaa iyo ku dar ku darda adiga a magacaa a ya mubaarig wad ku dar halkan waa laba saxad ku dar halkii laba ayuu sheekh kusixiy sheekh laliskeba ya aduu kula hadli kafaaradii dihaarka halkan labaan ku haynaa soo maha mid saddexaad baa lagu darayay haddaa la waayo labadaa hadda qofku keri waayo ta saddexaad hay sheekha tiir ka dambeey hay ya ya miskiin mise la qudinaya mid keliya mise laba xil lixdan miskiin lixdan miskiin sitona miskiin halkan iطcaam kuma jira haddaba waa labadaas inkastay culamada qaar kamid yihahdeen haddii qof uu ku adkaato oday weyn u yahay maalan ama qof dhibaato badan kasoo gaadhayso iطcaamku waa la iman karaa qolati ma jira halkaas ku daynina wsala allahu cala nabiyina mxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin